بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين qaala imaamu raximah اllahu tacaala alkalaamu fi lqiyaas halkan waxaa looga hadlay alkalaamu in laga waramo fi lqiyaasi qiyaaska in laga waramo bimacnaa alkalaam horeyna waa usoo marnaye kitaabu lqiyaas iyadoo la yiri bay la macno tahay kalaamu fi lqiyaas waxay la macno tahay iyadoo la yiri kitaabu lqiyaas iyadoo la yiri la macno tahay kabacdin dee abwaabta imaanaysa marka alkalaam fi lqiyaas qiyaaska halkan looga hadlahayaa dabcan abwaabtuu bilaabo wuxuu yihi baabu bayaani xadd lqiyaas wuxuu baab u yahay bayaan in la caddeeyo xad lqiyaasi qiyaaska xadkiisii xadkiisina hadda wuxuu ka wadaa tacriifkiisii in tacriifkiisii la qeexo oo la shar ayaa laga wadaa hadda luuqa halka inagu noogumu sheegi doono laakiin wuxuu ka hadli doonaa islaaxii buu ka hadli doonaa wadaadada mutaqadimiintiana waa iska noocaasoo xagga luuqada iskuma mashquuliyaan lannu bay carabiya oo ummaddu muslimiin tahay oo luqal carabi lagu hadlayo oo shay walba la garanahayo ayaa la jooga marka luqatan oo istilaaxan baahnayo waxay kaliya u baahnaan inay caddeeyaan masaaisha cilmiga o istilaaxiga base ama luuqada haddii waa la wada yaqaani shay iska macruufa ayuu ahaw marka eh, luuqada eh, qiyaaska luqa qiyaas waa taqdiiru shay calaa shay baa la yirahda taqdiiru shayin calaa shay ama taqdiiru shay calaa mihaali shayin aakhar inaad shay aad ku qadarto oo u egyahay ayaa luqa alcarabiya la yirahda ayb oo haddaad tiraado tusaale-aan e, fulan waxaa weeye mil fulan haddaad tiraahdo waa qiyaasidu waa qiyaasidu xagga midabka ama dherarka ama aada ku qiyaasaysa marka taqdiiru wuxuu yihi e, waclam waxaad ogaataa ana alqiyaasa qiyaasku haddee wuxuu ku ficnaan lahaa e, muqadime in laba muqadime in laga hormariyo muqadimada koowaad in laga hormariyo qiyaaska iyo fawaa'idda uu leeyahay ahmiyada uu leeyahy fawaaidii muqadima in laga hormariyo ficnaan laha waxaa kaloo ficnaan muqadima in laga hormariyo adilatu xujiyat alqiyaas qiyaasku inuu xujo yahay adiladiisa iyo in laga jawaabo shubah ay maxaa la yihahda wadaan nimanka qiyaaska diidan nufaatu qiyaas nimanka loo yaqaano daahiri ay hogaaminhayaan labadaaba in la waxeeyo laakiin wakti uma hayo insha allahu tacala laakiin adiladiisana waxyaalaha ugu muhiimsan qur-aanka adila waa kusoo aroortay axaadiista nebiga alay sl adila waa kusoo aroortay waxaa soo arooroo kale loo ohan kara loo xujaysan karaa ijmaac baa guntamay oo aqyaasku inuu yahay ijmaacaasoo ah qabla daahiriya saxaabadii iyo taabiciin iyo lagu dhaqmahayey qiyaaska ijmaac baa ku guntamay in la xujaysan karo oo dhaqankii saxaabada wadaadkuna waxbuu ka taaban doonaa insha allahu tacaala marka adilada dee sunnado kale nebiga alayh isalaatu wasalaam waxaa u daliila ama aayaadka haddaan ku hormarno aayaadka ka hadlahaya darbu اlamhaal walictibaar ka hadlay factabiruu ya uli labsaar iclam an allah yuxyi اlarda bacda mowtiha wakadalika yuxyi اlarda bacd aayaadka ka hadlaya amsilada ka hadlahayo dhan darba amhaal ka hadlahayo dhan waa daliil lilqiyaas wey taas waa xaggaas wey lanno ictibaar marka factabiriya ulabsaar marka leeyahay ama ulilalbaab laleeyahay shayga aad u jeedo ama aad maqashay waa inaad uga qiyaas qaata ashyaada kale u eg wey macnadu saas wey sunnada nabiga alay sl sl waad garanaysaan haweeney khadcamida u timid fi saxiix bukhaari wa muslim u timid oo tiri aabbahay baa maxaa la yihaahdaa dhintay eh, ma xajin karo ama gaadiidka ma qaban karo ama waa dhintay marka eh, maka xajki maka maka xajin karaa nebigu alayh salatu slam wuxuu yihi haddii aabbaha dayn lagu leeyahy bini aadam dayn ku leeyahy ood ka guddo ka waran ka gudmi lahayd haabay tiri wuxuu yihi marka dee fa daynullahi axaqu an yuqda daynta ilaahay oo xajka lagu leeyahy in laga gudo ayaa maxaa la yihahda ayaa kasii awleysan marka waa qiyaas banaanka yaalow ayb nebigu alayh salatu sidoo kale fi sunan abi daawud waqayrihi waatuu weydiye cumar bn khaaab uu ku yidhi nebi maxamedo ka waran haddii nin soomano oo xaaskiisa dhunkado markaas nebigu alay sla slam wuxuu ku yihi ka warran adoo sooman haddaad luqluqato ood biyo inta cantuuta ku luqluqato iska tufto wuxuu yidhi hadee waxba dhib male famah bu nebigu alay sl maa u dhexeeya marka haweeney aad dhunkatay iyo biyo aad ku luqluqatay waa luqluqasho luqasho wax dhibaan ah malow haddii dee shahwo iyo wax kale yimaadaan iyo taas lagama hadlaayo laakiin dhunkashada keliya wax laga hadlayo laga hadlayo marka adiladaas marka waay u tahay ay kutusaysaa qiyaasku inuu yahay shay sharciya saxaabadana waa samey waa arki doonaa wacalam fawaa'idiisa de waxyaalaha ugu muhimsan waxaa ka mid a qiyaasku waa min ahami abwaabi usuul meesha ugu muhiimsan usuul dhinta wey halkaan ayada limaada liannahu waxaa ku xiran xawaadista iyo waxyaalaha dhacahaya inaad u hesho daliil waa inaad marto inta badan boqolkiiba sagaashan waa inaad qiyaas marto alxawaadis waxyaalaha dhacahayo oo cusub waa inaad marto baab اqiyaas waa inaad marto min ahami اabwaab aynu ka mid tahay oo dee shareecada looga qiilbaaro oo shareecadu inay tahay nolosha la soconaysa kutusaayo waxaa kaloo qiyaaska ka mida ahamiyaddiisa inaad fahanto xujajka iyo masaa-isha ay keenahayaan dadka ahlulbidac ama dadka maxaa la yihahda ahlulbidac baysan ahaana khusuumkaaga ah ama kaa soo jaami masalaa u saado u arkaynin kasoo inuu ahluxaq yahay baa laga yaaba ahlusunna iyo ahlukhayr yahay laakiin masalada aad asana si u arka adna si u aragto seed xujajkiisa ku fahmaysaa seed ula niqaashaysaa seed uga jawaabaysaa adilada uu wato ajuuba see uga jawaabaysaa adiladiisa see u fahmaysaa mucaaradadiisa see uga jawaabaysaa macnaha waa baab dhan oo qiyaasku uu maxaa la hoos imaanayo oo naqdiga iyo kasriga iyo waxyaalaha la yiraahdo ay ku imaanayan marka qiyaasku ahwaashaasoo dhan ayuu maxaa la yiraha hoos imaanaysa wixii waclam waxaad ogaataa ana alqiyaasa qiyaaska sharciga xamlu waa qiyaas manaaia jira qiyaas manaaia la soco qiyaasu tamiil iyo waal qiyaas manaaia ay leeyihin ba jir baab gooni looga hadla saasana nooma taalo waclam waxaad ogaataa cilma alyaqiini cilma danni weeye ana alqiyaasa qiyaasa sharciga waxaa weeye xamlu waa in la xambaaro oo la qaado xaml iyo jacal waa isla mid wey xaml iyo jacl waa isla mid wey ama naql wax tirahdo xaml waa inaad xambaarto oo qaado weeyo ama aad yeesho xamlu farci farc inaad yeesho calaa aslin asal inaad yeesho wey xamlu farcin calaa asl inaad ku xambaarto inaad ku xambaarto ku rarto weeye ood ka soo qaado fii bacdi axkaamihi ay fii bacdi axkaami اasli maxaad ka siinaysaa xagee ugu raraysaa fii bacdi axkaamihi axkaami اasli weye asalka axkaamtiisa qaybo ka midow qaybaha wadaadku wuxuu ka wadaa waxaa laga yaabaa farciga iyo asalku axkaamtoo dhan marka qaarkood inaan loo jeedin marka qaarkood inaan loo jeedin oo tusaalaan haddaad hadda isaga qiyaas qaato tiraahdo nebiid iyo khamri waa isku xukun baan siinaya xagga taxriimka laakiin laga yaabo qofka nebiidka cabay inaan la takfiirin laga yaabo inaan la tafsiiqin lanna maslo masle ijtihaad ka furan yahay inaan la dhin mubtadic baa tahay faasiq baa tahay waxaad beenisay nusuus kuso artay khamrada oo taxriimkaad beenisay kaafir baa tahay hawsasa inaa dhin baa laga yaabo howlo marka bacdi saasaa laga wadaa bacdi baa laga wada marka runtiisa waxyaala qaybo ka mida oo lagu kala tegahaya ama xagga cillada laakiin lagama hadlay cillada ama waa inay ku siman yihiin ama waa inuu farac ku badan yahay tegi doonaa maxaa lagu jamcinayaa bimacnan baa lagu jamcinahayaa bimacnan macnaa ina tanwiina bimacnan baa lagu jamcinayaa oo yajmacu kulminaya baynahumaa ee bayna alfarci wa aslihu ah, bayna alfarci wa aslihu marka bimacna meesha waxaa marka ka fiican inu yahay sida kutubtiisa kale ku qoran in la yihaahdo bicilatin meesha bimacna uu yidhi in la yihaahdo bicilatin oo tajmacu baynahumaa cilo oo dhexdooda kulminaysa in la yihaahdo saasaa kasii fiicnaan kasii wanaagsan lakin hadda bimacnaa ee bimacna bicilo weeye oo manahaasoo yajmacu kulminay baynahumaa bayna alfarci waاlasli waa inay jira asalkaan arcan waaad sugu keenayso asalkan arcaad sugu keenayso waa inuu jiro wey nuska qaar waxaa ku qoran kelime intaas markuu joogo waxaa ku qoran waa ijraau xukmi اlasli calى اlfarci intaasaa ku qoran innaga hadda nuskadeenaan kuma qorna waa ijraau inaad socodsiiso xukma alasli xukunka asalka inaad socodso ku dureeriso cala alfarci farcaad ku dureeriso laakiin intaan looga kaaftoomi karaa intaan looga kaaftoomi karaa lakiin intaa nuska qaar ayay ku qoran tahay marka halkaa maxaan ka faahnay arkaantii qiyaasku lahaa wuu sheegi doonaa ayaa halka ka fahnay durba wuxuu sheegay arkaantii farculahaa qiyaasku lahaa oo ah farac kow maxaa la yihahda asal labo wuxuu sheegay xukmi saddex afar wuxuu sheegay bimacnaa buu ku sheegay oo ah cilo afartaas ku sheego arkaanta qiyaaska uu leeyahay haadihi alarbaca wey arbaca afarta ayagaa weeye ayb marka faraca waxaa loo yaqaanaa maqiis asalkan waxaa loo yaqaanaa maqiis aleyhi baa loo yaqaanaa macnahana de hadda meesha noo qoran cila loo yaqaana waxaa kuu haray alxukmu xukunkeedu wadaajiso xukunku marka muxuu noqon karaa taxliil buu noqon taxriim buu noqon karaah buu noqon nadbi buu noqon mubaax buu noqonaya xukunka axkaam taqaanay oo khamsada ahayd bu halkaas ku diraarsanhaya wa qaala bacdu asxaabina waxay yihaahdeen annaga asxaabtana qaybo ka mid a ah, waxay yidhahdeen alqiyaasu huwa amaara wey amaaro wey alqiyaasu huwa alamaarata bay dhaheen waa calaamad cala alxukm xukunku tusaysa wey amaaradu waxay dhaheen waa calaamad iyo seenyaalo iyo bidhaan iyo sumad kutusaysa cala alxukm kutusaysa nimanka iyaga waxay saas u leeyihiin waa niman dee waxaa ku jira tamashuco madhab maxaa caqadiga ku jira oo waxay diidan yihiin tacliilka axkaamulahi caza wajal waa afcaalullahi caza wajal tacliil ayay diidan yihiin leannu qiyaasku cilli ku dhisan somaan arkaantii ka mida bicilatin soomaanan ciladaasay dood ka qabaan waxay haddaan dhahnaa cilla keenaysa waxay leeyihin cilladu waa muujiba waxbay waajibinaysaa wax wax waajibinayaan waa alle marka ma yeelayn waxaan leenahay marka laakiin waa araamad iyo maxaa leeyahay sanyaale meesha mara ka babanayso oo ku tusaysa hee ama dab meel ka baxayo ku tusaya meesha dabku inuu noolyahay ama qiiqahayo ama reer meeshu daga ku tusaysa marka ma yeelayn oo shakaba marka war baatilow cajnama dhacay marka qaala bacdu naas dadka qaybo ka mida ah waxay dhaheen huwa qiyaasku waxaa weeye ficlu qaa'is kan wax qiyaasanaya ficilkiisa wuxuu samaynahayey weeye qolaan saasay tiri qolada iyaga laftoodu ma xoog badno marka waxay dhaheen qiyaasku waxaa weeye waa ficlu qaa'is waana dee qaa'iskuna waa kee alfaqiiru mujtahid wey qofka mujtahidka oo faqiiha caalimka kaawoy wa qaala bacduhum culimmada qaarkood waxay dhaheen de imam shaafici weeye alqiyaas huwa alijtihaad qiyaasku waxaa weeye huwa alijtihaad risaaladay ku qoran tahay marka qaala bacdum waxaa ka fiican inuu yihahdo qaala imaamu shaafici inuu yihahdo ayib saasay ka fiicnaan lahay waa la weydiiyey oo qolala niqaashaysa risaaladana ku qoranta shaafici waxaa la yihi maxaa udhexeeya farqiga oo udhexeeya qiyaaska iyo maxaa yahay ijtihaadka wuxuu yidhi waa shay-aani bimacna waaxid waa laba shay oo macno waaxid kabacdin uu kasii niqaashay uu sii sharxay uu sii naashnaashay shiraasi wuxuu ku yihi wasaxiixu sida saxiixa waxaa weye huwal awali waa midka horow madhabka hore oo ah inuu yahay xamlu farcin calىa aslin fii bacdi axkaamihi in ama fii xukmin laga jamciyo bicilatin la yihah saasaa maxaa la yidhaahdaa kaasaa saxiixa buu ku yidhi liannahu kaa hore oo tacriifka hore ilaa hadda meeqa tacriifku noo sheegay wuxuu noo sheegay afar tacriif qaala bacdu naasi iyo maa afwan waqaala bacdu asxaabina qaala bacdu naasi waqaala bacdu iyo kii hore asag sheegay afar buu sheegay marka awalku waxa wey midka ugu horey asag sheegay wuxuu ku yihi lأnhu wالصaxiix huwa اأwl wey lأnnahu midka hore yطaridu wa yancaqis wey iطiraad iyo incikaas waan soo marnay awalu dersi kitaabka aan soo qaadan ayaa halkan ku soo marnay marka dardigu waataan soo sheegnay huwa aljaamic waa in la yihahda cagsiguna waa in la huwa almaanic marka dardiga markii la yihahdo iطiraadkuna waa istiqaama wey istiqaama laga wadaa marka yaطarid waxaa laga wadaa jaamic weeye oo arkaantii qiyaasku lahaabuu kuu jamcinaya tacriifka hore wljaamic muxuu kuu jamcinahayaa arkaantii qiyaasku laha oo asal iyo farac iyo xukm iyo cilo kuu jamcinhaya ayib yancakis waa maanic weeye wax kale ma soo geli karaan maanic yancakis markii la yidhaahdo huwa weeye wax kale inay soo galaan meeshaas ay soo aadaan masaa'il kale ay soo aado ma kuu ogolaanhayo ayib marka iطraadkan incinkaasku saasaa laga wadaa alaa asaga kuusii fasiro wuxuu alaa tara miyaadan u jeedin anahu amar yashaana yuujadu in la helahayo qiyaaskii anahu amar yashaana yuujadu in la helahayo qiyaaskii biwujuudihi ay wujuud axad wey annahu yuujadu in la helahayo qiyaaskii liwujuudihi isaga helitaankiisa alqiyaas qiyaaski in la helahayo xadkii horan kuu sheegay oo kuu tacriifiyey oo ahaa xamlu farcin calaa aslin fii bacdi axkaami bimacnaa yajmacu baynahuma kaasaa waxaa lagu helahayaa qiyaaski lagu helahayaa meesha hadda annaga u yahay alaa tara annahu yuujadu waxaa ku qoran nuska qaarkood alaa tara annahu biwujuudihi yuujadu lqiyaas yuujadan maaa la yihahda gadaal mariyo yuujadan gadaal buu mariyo lakin waa isla macno wey lakin nuska qaar saasa ku qoran calaa tara miyaadan ujeedin haddaad fiiriso annahu amar shan yuujadu in la helaayo qiyaaskii waa la sheegaye biwujuudihi biwujuudi lxad baa waxaa lagu helaya xadkii aan kuu soo sheegay markii li waxaa la helayaa alqiyaasu qiyaaskii baa la helahayaa wey alqiyaas maxduud ilaa xadku waa seeraha iyo guriga derbigan u xadka lagu sheegayo maxduudka oo qiyaaskauna muxuu yahay waa gurigan aan dhex fadhin tusaale masaajidkaan dhex fadhin o kale masaajidka derbiyadiisu waa xadkii wey masaajidkuna muxuu noqonaya maxduud midka la xadeeyey oo la koobay oo dhinacoba laga wareejiyu noqonaya wuxuu wabicadamihi ay cadami eh, eh, xadkii oo horaan kuu soo sheegay ayaa yucdamu la waayahayaa weye alqiya qiyaas waa la waayahayaa wey haddii farac la waayo ama asal la waayo ama xukun la waayo ama cilo la waayo dee meesh qiyaas ma yaallow haddii xadkaa hore haddii wax iska dhimaan laa yujad afar soo kama koobnay mid ka mida ah haddii la waayo laa yuujad alqiyaasu wabicadamihi maxaa la yihahda cadam eh, xad wey oon soo sheegnay ayaa yucdam lawaaya hayaa weeye alqiyaasu qiyaaskiina waa lawaaya meeshuu ka baxahayaa ka baxayaa nusa wabay ka duwan fadala hawshaa waxay ku tustay weeye aan soo sheegnay oo qiyaaskii xamlu farc calaa asli fii bacdi axkaami bimacnaa yajmacu baynahuma aan soo waxay kutusaysaa calaa صixatihi inuu saxiix yahay tacriifka inuu saxiix yahay ayay hawshaan kutusay hawshaan markii asaga la helo eh, la helayo qiyaaskii oo asaga markii qiyaaskii la waayahayo wuxuu kutusahayaa calى صixatihi isaxat maxaa la yiha tacriif ayay kutusaysa damirka marka tacriifkaad u celinaysaa iyo xadka badalla waxa wey calى صixatihi calى sixati اlxad ayay kutusaysaa faama alamaaratu kuwii kaloo hadda radinaya faama alamaaratu soo maaha waana ku saxnaya hawsha ayada faama alamaara amaaradii calaamada soo maaha falaa tataridu iraad ma samaynaysa falaa tatarid itiraad iyo inay toosto oo jaamic noqoto maanic noqoto laba lagama helayo alaa taraa miyaadan u ana zawaal shamsi qoraxda suusha amaaratan inay u tahay weeye calaa dukuuli waqti waqtigu inuu soo galay duhur inuu soo galo qoraxdu hadday suusho miyaadan u jeedin hawsha waa waa calaamadu walayse ma ahanin biqiyaas qiyaasna ma in duhurka qoraxda ay wareegto oo duhur baa soo gela haya la yidhi qiyaas dhimaysid qiyaas xagee ka soo gelaya qoraxdu waa suushay waa calaamad hooskiin waa wareegay waa calaamadu laakiin qiyaas meesha shugul kuma leh wa ficlu lqaa'is mujtahidka ficilkii hawluu samaynahayana aydan ku noqonaya laa macnan lahu wax macnahu leeyahay ma jiro wax macnahu qiyaas ka soo gelaysa ma jirto wey maxaa dhacay liannahu low kaana hadduu liannahu amar shay low kaana hadduu yahay daalika saxiixan hawl saxiixa hadday tahay oo tacriifka noocaasa oo la yidhaahdo qiyaasku waa ficlu qaa'is le hadday saxiix ahaan lahayd lawajaba waxaa waajibi lahayd an yakuuna inuu ahaado ama low kaana ذalika hadduu aan la saxiix xadku hadduu saxiixaan laha xadka asaga oo la yiri alqiyaasu huwa ficlu qaa'is le xadka noocaas wax lagu tacbiya haduu saxiixaan laha lawajaba waxaa waajibi an yakuuna inuu ahaado kullu ficlin ficil kasta iyo shaqo kasta oo yafcalu uu samaynaayo alqaa'isu midka wax qiyaasana ujeedka oo min almashi walqucuudi qiyaas mu ahaan lahaw nuskhiisa qaar waxaa ku qoran xalya min almashi walqucuud walakli walnowm waxaaso waxay noqon lahayn he iyaas bay noqona hada bail saxna maaha warka asaga hada bail wixii wahada laa yaquulu axadun qof warkaa dhahayana ma jiro qof dhahaya hawlahan iyaga mashi iyo qucuud iyo akli iyo nown baa qiyaas noqonaya hadii hawlka qof dhahaya hawsha ku qoolaya ma jiro wahada laa yaquulu axadun fabaطala waxaa burtay marka weeye taxdiiduhu taxdiid اlqiyaaski in lagu xadeeyo bidaalika oo ficlu qaais in lagu xadeeyaa burtay wey marka ficlu qaais iyo qiyaas wax ka dhexeeya meeshaan ma jiro wey shuqulna kuma le wey fabala waxaa buraway tadiid tadiid qiyaas qiyaas in lagu xado bidaalika kaas in lagu xado oo ficil qaasa ayaa burta weeye shiraas marka ku socay hawsha Allah hore ku socay laakiin mida soo wado ayaan laga yeelin aan ka yeelin waa amal ijtihaad ijtihaadka Soomaa Imaam Shaafici qabo fahuwa ammu min alqiyas qiyas waa ka caamsan yahay fahuwa ammu min alqiyas qiyas waa ka caamsan sax inuu ka caamsan yahay waa waa sax weeye laakiin ma sahlan Imaam Shaafici qowlkiisu ninka la yiraahdo Qudama iyo ninka la yiraahdo Mustasfa muqdaam de rawdatu naadirkan ka hadlaya iyo kitaabka la yihaahdo mustasfaha kasaali waxay yihaahdaan hawsha in la yihah qiyaasku waa waa wa waa ijtihaad in la yihaahdo laa yasixu lafdan walaa macna yihahdaan saasay dhahaan lafdi iyo macna midna uma saxayo laakiin warkaa war saxiixa ma warka war saxiixa ma aha wey lafdi aan haddaad ka wadeen waa ijtihaadkuna waa lafdi qiyaaskuna waa lafdi waa la garan karaa laakiin macnaha maya macnaha aan ka yeeli mayno ayib ama ninkii maaa la yihahda akriyay risaaladan wuu fahmi kara hawsha aya risaalad ninkii fahmay inqaashkasudiy waa fahmi kara wa ama ijtihaadso fa huwa camu waa ka camsan yahay min alqiyaas qiyaas waa ka camsan yahay oo ijtihaadku abwaab badan buu geli karaa qiyaaskuna waa hawl gooniya oo ku fadhida hee farac iyo cilo iyo xukmi iyo hawlaha ku fadhida wey marka waa ka khaasan yahay saasay baa inay ku dhahaan xukunkii u fiirsa xukunkii lianna alijtihaad ijtihaadkiiyo dadaalku badlu waa bixin weeye badlu bimacnaa ictaa waa bixin weeye almajhuud aaaqa la bixiyo aaqada badl majhuud waxaa weeye majhuudku waxaa weeye aطaaqa wاlwasci waxa la yihahdo alwascu waaaqa waa la inaad bixiso weeye fii alabi اxukmi inaad xukun haleesho xukun inaad haleesho iyo masale inaad haleesho inaad ku bixiso awooddaada meesha ugu dambeysay hada huwa ijtihaad buu ku yiri haye wadaalika ka asagaana buu ku yiri Eh, oo badl wsciga waaa gelha badl majhuudka waaa gelhaya ydl waaa gelha fiihi dhexdiisa xaml mulqi mulqi in lagu xambaaro calى muqayim qeydka in lagu xambaaro oo te mulqi muqayad afar xaala waa tula waan soo marnay marka mulqi muqayad markay kuu yimaadaan waa inaad ka baaran degto ma kuwii laysku xambaaraya mise kuwan laisku xambaaray xagga sababku ma iska wadaagaan xagga xukunku ma ka dhexeeya xukunkii sababku ma kala duwan yihiin hawsha waa inaad ka baaran degto wey ijtihaad ba lafteeda gelhayo haye iyo wa tartiib اcaam in la tartiibiyo o lakala hormariyo tartiib اcaam calى اkhaas caamki iyo khaas in la kala tartiibiyo oo de meesha maxay ka soo baxaya alkhaasu yaqdi calى اcaam waa inay ku ijtihaada naskan waa khaas weeye kanu caam weeye maxaa la caamkanu caam maxfuudaha mid maxaa la maksuusa macaam urida bilkhusuusba hawlahaas o dhan inaad tadfiisa ka baaran degto kabacdina he alcaamu yaqdi alkhaasu yaqdi calى اcaam inay kaaga soo baxdo waa in la kala tartiibiyo hawsha la kala hormariyo oo de khaaska la hormariya la soco wuxuu ku yihi wajamiic اwujuuh wajamiici dhammaan way alwujuuh wejiyada iyo qaababka allatii midaaso yulabu la dalbaya minha ayada la dalbaaya alxukm xukumka laga dalbaya howlahanay kortikuusa wadagelayaan naskaanu madaahirba ma muawalba ma raajixba ma marjuuxba ma mujmalba ma mubayanba waa qaababka wax daliilka loo raadiye dhammaanta wax iyaga dhan waaasoo dhan maa wujuh maxaa la yihaa jamiic اwujuuh allatii yulabu minha alxukm howlahaasoo dhan ijtihaadka gelahayaan buu ku yihi howlahaasoo ijtihaadka ayay gelahayaan wuxuu ku yihi wa shayun min dalika oo hawlahan aan soo sheegnay ah wa shay min dali xaml mudlaq al muqayad tartiib اlcamal cala اlqaas ijmac lwujuud aan sheegnay wa shay min dalik hawlahan soo sheegnay laysa biqiyaasin qiyaas maha buu hawlahaas qiyaas maha shuqulna kuma lew ay marka see loo oran karaa qiyaasku maxaa leeyahay waa ijtihaad see loo oran karaa mar waa inuu ku yahay wa shay min dalika laysa biqiyaas falaa macna macna iyo wax u sugnaaday ma jira buu ku yiri oo litaxdiidi qiyaasi qiyaaska in lagu xadeeyo bihi bilijtihaad lagu xadow in lagu xadeeyo oo la yihaahdo alqiyaas huwa ijtihaad la yihaahdo wax macnaa meesha ku jira ma jira buu kuleeyahy falaa macnaa litadiid اqiyaas qiyaaska in lagu xadeeyo oo isaga lagu tacriifiyo bihi biljtihaad lagu xadeeyo wax macnaa meeshan ma sugnaanin ayuu kuleeyay lanna wuxuu ku leeyahay jaamicna maaha maanicna maaha jaamic ma aha buu ku leeyahy maanicna maha marka saa kama yeelayno ayb marka markii laga soo tago hawlaha siska mantiqiga imaamu shaafici hawlka hadalkan uu yiri uu siiri qiyaaska iyo ijtihaadku waa macna waaxid aad buu xoog badan yahay aad buu xoog badan yahay qaabka uxoog badanyahna waxaad arkaysaa imaam shaafici wuxuu rabaa inuu ku yihaahdo ijtihaadku iyo markaad ijtihaadayso abwaabta laga ijtihaadayo baabka ugu xooga badan waxaa weye waa qiyaaska waataan hadda soo hormarayna oo ahayd xawaadista iyo dhacdooyinka iyo waxyaalaha imaanayo oon kitaab ka hadlin oon sunna ka hadlin hee oon ijmaac ku haynin meelaha looga qiilbaarayo oo ugu badan boqolkiiba sagaasan waxaa weeye waa qiyaaska wey inaad tiraahda masale intay dhacdo aad tirahda caan baan hoos geynahayaa ama maxaa la yihaahdaa hawlahaas aad tiraahdo cumumaadkan hoosgelinaya ay tiraahdo way dhacaysaa laakiin waxaa ka tira badan weeye xagga qiyaaska ka tira badan xagga qiyaaska ka tira badan sidaas daraaddeed buu imaamu shaafici wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo qiyaasku waxaa weeye markii la fiiriyo masaaisha xawaaidda soo dhacaysa waxaa meesha ugu xooga badan oo laga ijtihaadayo waa baab qiyaas waa inuu ninku farci yaqaano waa inuu maxaa la yihahdaa asalki yaqaano waa inuu ciladii garanahayo cilada ama mansuusa hata ama mustanbada hata lasoo saaro waa noo imaan doontaa xukunka waa inuu garanahayo ama taxliil ama xaaraan ama karaaho ama sunno ibaaxa waxay rabta ha noqoto waa inuu howlahaasuna qofka garanahayo marka baabka laga ijtihaada ugu xooga badan waxaa weeye he waa qiyaaska weeye sidaas daraadeed buu wuxuu u yidhi alqiyaas wlijtihaad saas yid meesha laga ijtihaada wax laga baaranayo meesha adyadaa wey amaa xamlu mudlaq cala muqayad iyo tartiib اladila iyo hawlahaas adigoon xataa qiyaaska aad ugu fiicnayn oo qiyaaska garayn yaad samayn kartaa haddaad wadaadada xoogaa ka maqasho yaabaad samayn kartaa xoogaa maxaa la yihahda tilaabo hor u qaadi kartaa ama qiyaaskii hawlaha isaga aad bay u adag tahay aad bay u adag tahay weeye marka eh, muddo dheer oo tobaniyo labaataniyo sano meelahaasa baan wadaadadu markay baabkaa radinhayaan oo ijtihaadku in la yihah huwa alqiyaas imaamku shaafici qowlkiisa in la tawjiihiyo oo yiha meesha ugu xooga badan oo la yihaahdo wuxuu ka wadaa alxaju alcarafa tusaale ahaan o kale alxaju alcarafa xajku waa carafa la soco laakiin xajku carafo keliya maa talbiya ka horeysa dharka inaad iska bedeshaa ka horeysa inaad baraafunka iska ilaalisa ka horeysa inaad kacbada tawaaftaa ku jirta inaad mino joogtaa ku jirta musdelife inaad tagtaa ku jirta inaad jamraad tuurataa ku jirta haddii dhiig aad leed oolaad dhiig lagaa xoolaad qashaa howlahaas horse kuma jiraan haddana waxaa leey alxaj alcarafa sababtu maxay tahay waa rugniga ugu weyn oo u dhinto oo hadduu ku dhaafahe aan la soo celin karin marka in badan ba waa sa maxaa loo oran waayo waadhow haddee laba sana saddex sana wa laga joogo ma aqaani baa kitaab gata ka hadlaya iyaas nibras cuquul wadaadayna ciisa ibnu manuun uu leeyahay si masalada igu taagnayd laftigeedu qowl shaafici ku fasira hadda dhowr beri baan faraxsanaa <laughs> ilahay baa mahad iskale haddaa intaad wax fahanto aad fahankaagaas asaga culummada islaamku ay waafaqo waxaa weeye sheekh wax sahlan ma ah nicma min alla caza wajalow saa daree culamadu waxay yidhaahdaan haada min xafrin maxaa la yidhaahdaa eh, xaafiri cala alxaafiri qoobka meeshii la dhigo culmmadu ay dhigeen inaad dhigto waa ilahay subxana watala nicmadiisi galadu ah, sidaa darade malin waa tan so sheeg ibn mascuud intuu ijtihaaday markii la weydiiyey haweeney laga dhintay oon loo galmoon ka waran markaasuu yihi dhexalka way qaadanaysaa oo cidday tirsanaysaa markaasaa loo sheego xadiis nebi maxamed baa loo sheegay wuxuu yihi maanta maalintaan islaamay waa farxaddii labada farxad wey maalintan islaam islaamka soo galay farxad ila farxad indaaw maalinta waa farxa in ilaahay xaq igu hagay maadra farxad ila sababtu maxay tahay inaan taa dadaasho ood wax fiiriso xaqa uu ku waafo ma sahlan ma sahlan tayib marka in la yiraahdo muhiimad waxa weeye in la yiraahdo shaafici sidaas wadaadka wuxuu yiri masaladan waxay la macno tahay alxaj alcaraf ay la macno tahay marka heer saro xaj marka meesha ijtihaadku u dhinto iyo waxaa weeye waa baabul qiyaas wey wadaadaan qiyaas u baxsanay ijtihaadkiisu ma sahlana saas raba inuu ku yiraahdo marka masalan imaamu shaafici aad bay uxoog badan tahay aad bay uxoog badan tahay risaalada haddaan akrino ayaan arki doonaa insha allahu tacala aan ka socono wuxuu ku yihi baabu isbaat alqiyaas intaa maxaa la yihahda wuxuu kaga gudbay tacriifka wuu kaga gudbay tacriifka hadda wuu noo sheegay iyo madaahibta ku jirta ayuu noo sheegay baabu isbaat alqiyaas qiyaaska in la sugo ayuu u baab yahay wey baabu isbaat alqiyaas qiyaaska in la sugo oo horta ma xuja ma daliil ba min adilati sharci in la yihahdo iyo wamaa shay in la sheego oo jucila la yeelay xujatun xujaya daliil la yeelay fiihi maxaa la yihahda dhexdiisa qiyaaska la yeelay wamaa jucila qiyaasu wey xujata la yeelay fiihi dhexdiisa muxuu qiyaasku xujo weya adilada sharciga iyo midda caqliga iyo maxaa la yihahdaa kafaaraadka iyo cibaadaadka iyo mucaamalaadka meelba ma gelaya mise meel gooni gelaya taasuu raba inuu ka hadlo wuxuu ku yiri wajumlatuhu jumladiisa masaa'il noocaan xoogaa weeg waa noo soo hormartay wajumlatuhu ee jumlatu lkalaam weeye laga hadlo في إثبات القياس oo kale w وجملته جملة الكلام في إثبات القياس laga hadlo waxaa weeye أن القياس markii lasoo xooriyo oo lasoo duudubo waxa weye أن القياس xujaة weeye في إثباaت الأحكاaم الcaqلية أحكاamta caqliga in qiyaaska lagu sugo wuxuu ku yiri waa xujo wey wadaadaa diidan wadaadaa diidan haddii laakiin laga wado أحكاam الcaqliya qiyaaska waa lagu sugi kara hadii laga wado caqaa'ida laga wado waxaa weeye caqaa'idda waxyaalo ka mida oo qiyaas lagu sugi karaa waa jiraan laakiin insaa loo idlaaqo maya insaa loo idlaaqo ma jirto wey ayb insaa loo idlaaqo laakiin haddii waxyaalaha iska daahirkaa hameenkan maalintan socota adduunkan yaa abuuray hawlahan sidaana saanic soo hadda sheegi doona hadday tahay ha waa dhici kartaa saas waa wax dhima male أن القياس حجة في إثبات الأحكام العقلية أحكامta cقلiga waa lagu sugi karaa waana طريiق waa wado weeye oo min طرقhaa طرqdi maa أحكام العقلية iyuu قyاas ka mid yahay طريق قyاas ka mid yahay min طرقha طرق الأحكام العقلية وذلika tusaaluna waa kana mil xuduus caalamka caalamku inuu maaa la soo dariye oo gadaal ka yimid oo uusan ahayn shay asariya ah weligiis jiray waxaa weye qiyaas baa loo daliisanayaa y iyo waa ibaatu sugid weeye asaanic ee aaliq aaliq allaha khaaliqa ah in la sugo waxaa weeye isagana qiyaas baa loo daliisanaya waayru dalika masaaishaas waxaan ahaynba waxaa wey axkaam in lagu sugi karo qiyaaska waxaa la yihahdaa waa xoog badan tahay waa xoog badan tahay ayib laakiin haddii aad caqaa'idda iyo iimaaniyaadka iyo qaybiyaadka hawlahaas aad ula jeedo maya taa lagama hadlahayo taa iyadaa lagama hadlayo taa hawsha caqligu ma fahmi karo hawsha caqligu ma garan karo ayib nabiga baadiyaha waxaa la yiri baa la yiri maxaa la yaa alla ka war alla ma jira markaas haa waa jira nin geel la joogo maxaa ku garatay baa la yiri markaasu albacratu maxaa la yihahdaa tadullu cala albaciir digada meeshaan taala waxay kutusaysaa hee riti inuu digeeyey bay kutusaysaa albacratu tadullu cala albaciir wlru yadul cal masir raad meel maray raad meeshan qof maa maray geel baa maray lo baa martay waxay kutusaysaa cidii martay inay jirto markaasu wuxuu yidhi wsamaau daat abraaj samadan xidigaha iyo dayaxa iyo ifka iyo daruuraha iyo nuur kale iyo walardu daat lfajaaj dhulkan wadiiqaha iyo wadooyinka iyo buuraha iyo webiyaalka ay ka dilaacayaan he waaa la yiha wlbaxr maxaa la daat amwaaj baddan wcisaa u hirayso oo kala yaacaysa alaysa tadulu cala alcaliim alkhabiir marka geeljiraha u fiirso oo carbeed wuxuu yihi dhulka hawlahaas tirada badan alaa tadullu cala alcaliimi alkhabiir buuli caliim mid ah oo cilmi u saaxiiba oo khabiiro wax walbgiisa kudusay bu waxaana iska yimid b ma dhacaysa hawsha iyadana marka waa sax wey waa hadda u fiirsa maxaa isticmaalay qiyaas buu isticmaalay soo qiyaas ma isticmaalay qiyaas buu isticmaalay oo raadkan meesha maray digadan meesha taalla dhulkan adduumahan kala socosocda wuxuu yihi maxaa la yihahda wax walba hashay bay kutusayaan waxaana cid samaysa kutusaysaa wey marka w min anaasi dadka waaa kami ah, man ankara dalia hawshaa qof inkiri oo diiday oo qoonsaday ayaa kamida weeye maaa la yiadaa akaam caqliya laguma sugi karo qiyaas yiri wey sababto waay dhaheen cilo iyo manaad iyo sabab iyo wax la garanahayo midna ma jiray dhaheen hawshaa wax caqli iyo lagu garan karo ma ahbayn akaam caqliya ma ahbay dhheen saasa ku diideen culimo badan baan hawshaa qabta culimo badan ayaa qabo daliilku ah maxaa la yihaha aw walqiyaas waa la isku hayaa sidaa marka waxaa fiican marka xoogaa lasoo aruriya in la yihahd sida waxaa laga wadaa mafaahiimta aan soo marin mafhuum muwaafaqo mafhuum mukhaalafa istixsaanka maxaa la yidhaahdaa mafhuum sifa mafhuum cadad waxyaalahaasoo dhan ayaa laga wadaa in istidaalka laga laga lakin wadaadadu waxay u badan yihin alistidaal walqiyaas shay waaxid in la yihahdo ayib marka wuxuu ku yidhi laa yaklu kama marnaanayo ima an yakuuna bidaruura dirqi inuu odan iskaba dafci karo iska celin karin waa soo marnay daruuriyaadkaya aw bilistidal inuu ahaado walqiyaasu qiyaaskiina buu ku yidhi laa yajuusu ma banaana an yakuuna inuu ahdo bidaruurati daruuriya dirqi inuu yahay ma banaano qiyaasku inuu yahay shay daruuri oo dirqi o iska celin karin hawshaa ma dhici karta w ayb maxaa dhacay lanahu lanu amri shay low kaana hadduu yahay qiyaasu kadaalika sidaa hadduu yahay bay lam yakhtalif iskuma khilaafeen alcuqalaau dadka caqliga lafiiha iskuma qiyaasin wey axkaamta la iskuma qiyaasin hadday shay daruuriya tahay oo dirqi lagu fahmaayo maba aanaan isku khilaafnayn wey laakiin shaygan uu shay daruuriya ma aha muxuu laakiin lagu sugaaya istidlaal iyo fiirin iyo kabaaraandeg ayaa lagu sugaya marka qofna waa diidaya qofna waa ogolaanaya fahabata waxaa sugnaaday buu yihi ana ibaatahaa kusugideeda lagu sug bilqiyaasi in wax la qiyaaso iyo wlislaal in la isdilaalsado bishaahidi shayga loo jeedo oon arkayna aan u daliisano cala algaa'ibi kan aan naga qarso aan u daliisano inay maxaa la yihahda saxiixaya kutusayo fahabata ana ibaatahaa bilqiyas wlislaal bishaahidi cala algaa'ib inay tahay baa kutusayo adduunkan iyo koonkaan aan u jeedno iyo hawlahan noo muuqda inaan uga qiya waa shaahidi waa markhaati waa mushaahad waa shay loo jeedo mushahad shay loo jeedo wey inaan uga qiyaas qaadano ghaa'ibka iyo cidda naga maqan dee alla subxaana wa tacala alle hadda uga jeedno wey laakiin daruurta iyo cirka iyo qoraxda iyo dabaysha iyo dayaxa iyo he habeenkii maalinta waa ujeeda mushaahad wey makhluuqaadkaani say u dhigan yihiin maxaa la yihah quruxdooda iyo suuradooda say u kala duwan yihiin cajaa'ib inay tahay waxyaalaha dhacaya kan dhimanaya kan noolanaya kan aroosaya waxyaalaha dhacaya abaartan howlaha waa howla mushaahad oo loo jeeda mushaahadkaas maxaan uga qiyaas qaadanaynaa hee waxyaala naga qarsoon wey waxyaala naga qarsoon oo haaiba ayaan maxaa la yidhaahdaa yaa looga qaadanhayaa howlaha marka ayagaa maxaan ku sugaynaa istidlaal in hawlaha midka noo muuqda mid naga qarso aan uga qiyaas qaadan oo howliska caqliya howliska caqliya weeye ayb wuxuu yidhaahdaa shiraas marka loo niqaashay kutubtiisa qaar sharaxi wuxuu yidhaahdaa qolada diidan hawshan diidan wuxuu yidhaahdaa maxaad ku fahanteen ma hawl daruuriya inaysan waa daruuri inaysan meesha ka saarnay istidlaal inay tahaan hadda waa midaan sugayno haddii aad tiraahdaan e, waa istidlaal baan la nimi ad istidlaalku waa basaan rabin annagu istidlaal baan adinku istidlaal ma tahay adilahan baa isu fiirin hayaa haddaad tirahdaan wadaadaan taqliidinaynaa wuxuu yidhi kuwaa taqliidinaysaan anagu waa culum iyo culum aanahay anigana taqliidiyo ah, <laughs> ila taqliid haddaad tira wadaad baa hawshaa ka soo gaaray wuxuu ku leeyahay aniguna wadaad baani bala ka dhacday aniga isoo dabaraaco ilaa annaguna waa sugna wadaadaan nahay wadaadda wadaadaan nahay wasac arrintiisu tahay marka fahabata waxaa sugnaaday ana isbaataha isbaat alaxkaam alcaqliya wey bilqiyaasi lagu sugo weeye weli istidlaali oo bishaahidi shayga kuu muuqda cala alghaa'ibi looga qiyaas qaato inay saas tahay ayaa sugnaatay ooaysan daruuri ahayn dirqiya daruuri aysan ahayn fasl wakadaalika wuxuu ku yidhi qiyaasku huwa xujatun waa xujo weyn maxaa xujo laga dhigay hadda rabaa inuu ka hadlo maxaa la yidhaha maxaa xujo looga dhigay wamaa jucila fiihi wamaa jucila e, xujatan fiihi war hadda inuu ka hadlo wuxuu yidhi wakadaalika sidaas kale huwa qiyaasku xujatan weyn fi sharciyaati howlaha sharciyaadka caqliyada waa soo maray la socdo qiyaasku harciyaad inuu yahay tafsiiryaasha uu soo sugay wadaada diidan oo badanna waa jiraan waliba jamaahiir lagu sheego jamhuur lagu sheego jamhuur lagu sheegana waa jira ayib marka inuu qiyaasku sharciyaadka uu xujo u yahayna daahiriyada mooya cid kaloo diidan iyadu maba jirtaba daahiriyada ayib oo daahiriyan hadda waataan soo marnay inay ijmaaca ay qabaan qiyaaska inay maxaa la yiraahdaa waxyaalaha isha ku saabsan markuu yahay mise maanaan soo ijmac ahayd baan soo marnay ijmac saxaaba markuu sheegay baan soo marnay kaas laakiin daahiriyadu waxyaale waxaa jira qiyaaska ay ogol yihiin lakiin ayagu waxay qiyaas ma aha ayagu waxay qiyaas ma aha muxuu yahay waa macna nas bay ku leeyihiin hawli macna nas aan oran jirnay qiyaaska jeligaha ah la oran jiray oon arkaan u baahnayn oo falaa taqul lahuma ufin waxay leeyihin kan qiyaasba lama yiraa waa bimacna nas wey markaasay yidhahdaan marka wax dhiba male وكذلك هو قياaسku حuجة في شharciyaati wa طريiq waa wado weeye لmacriفaة الأحكام أحكام شharciya lagu garto wey waa طريiq wado weeye iyo wadiiqya wado la mari jid la maro لmacriفaة الأحكام الشharciya wey iyo وdliilu waa dliil iyo xujo weeye oo min adilatiha adilaة الأحكام الشharciya ka mida min جihaةi الشharci waana xagga jihada sharciga la soco caqli ma aba rabaa inuu ku yihahdo caqliga rag baa qaba wey caqliga rag baa qaba marka wuxuu ku leeyahy qiyaasku waa xujo في الأحكام الشharciya inuu xujaya xagee laga qaata ma caqliga laga qaata maya harciga laga qaatay ku yihahdo qaala abubakr daqaaq wuuu yh abubakr daqaaq horan usoo marnay huwa wuxuu yidhi qiyaasku dariiqun waa wado weeye oo min turuqihaa turuq axkaam sharciya wey yajibu waa waajibahaya alcamalu in lagu camal falo bihi qiyaaska in lagu camal falo min jihati اcaqli wsharci ka waajibhaya labadaba waa wada socda hadalkan abubakr daqaaq aad buu xoog badan yahay aad buu ogbada lakin shiraasi ma yeeli lakin waa oog badan waa oog badan waaa weeye wax kastoo qiyaasku ku tuso oo qiyaas uu ku tuso sharci uu ku tuso caqliguna waa ogolaanaya waa waafaqaya aad buna ugu farxaya usoo dhaweynaya marka waxa weeye caqligii sharcigu isma diidahayeen caqliga maxaa la yidhaha saliimka ah iyo sharciga saxiixa ah oon haddee xadiis mawduuc aya maxaa la yidhahda ta'wiil baatil aan ahayn waxa weye ismaba diidaan sidaa dara shekh islam taymiya oo kitaabka alif adar tacaarud bayna alcaqli wa naqli marka ninka la yihahdo nadaamna sidaas yiri marka wuxuu caqliga iyo sharcigu labada waa kutusahayaan mashiraadka lagu hordin doona wuxuu ku yiri wadahaba waa ku tegay an waa ku tegay weeye ibraahim yasaar aan soo maray ninka muctasiliga waliba ahlu baatilka aad u liitay wey waa takfiiriyeen iyo wa shiica shiica soo ay maxaa shiicaduna way qabaan wey wa bacd almuctasila albaqdaadiyiin shiicada baqdaad maxaa muctasilada reer baqdaad ahaa waxay qabaan ilaa annahu amar iyo shaaniya laysa ma ahaanin bay dhaheen qiyaas ama ilaa annahu qiyaasku laysa ma ahaanin weeye biariiqin wado uma ahaanin lilaxkaam sharciya axkaam sharciga wado uma ahayni nimanka ayaga nidaam iyo shiica iyo bacd muctazila waxay dhaheen ilaa anahu qiyaasku laysa ma ahaanin biariiqin wado uma ahayni lilaxkaam sharciya axkaam sharciga wado uma ahayni mana loo marayo lagamana qaadanayo oo walaa yajuusu ma banaana wuruudu imaan uu ku soo arooro atacabudu ee atakliif wey atacabud bimacna takliif wey in laysku mashaqeeyo bihi in laysku mashaqeeyo bihi bilqiyaaskii min jihati اcaqli xagga caqligana in qiyaaska uu ku timaado xukun ku yimaado ma banaanay dheh walaa yajuus ma banaana wuruud tacabud ee takliif kusoo aroor bihi bilqiyaaski min jihati اcaqli ma dhacaysan caqligu ma ogola warkaas ay la yimaadeen sidaas waa doonaan warkaas ayaga odhan wa qaala daauud daahir wuxuu yihi daauud daauud daahir wey waa ahlu daahir iyo culamada daahirka qaybo ka mid a ah waxay dhaheen yajuusu waa bannaan yahay bay dhaheen an yarida inuu soo arooro maxaa atacabudu in alla isku takliifiyo bih bilqiyaas inuu ku soo min jihati alcaqli xagga caqliga in qiyaas wax lagu sugo oo la yihaahdo masaladan qiyaas baa ku tusay waana takliif waajibi kuu inaad la timaadana wajibi kuu in la yidha agga caqli uma diidaha yidhaho yajuus waxaa bannaan an yarida atacabud ee atakliif inuu ku soo arooro bilqiyaas min jihati alcaqli waa bannaan tahay denta caqliguna ma diida mustaxiilna maaha ilaa ana sharca ilaa laakina weeye ana sharca shareecada nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam warada waa soo arooro waa ku yimi bxarihi bmanci wey in la manciyo bxarihi btaxriimihi wey iyo wlmanci minhu iyo in la diiday asaga aggiisa sharecadu waa kutimi doyde waxay dhaheen caqli ahaan maxaa caqli ma inkiraayo laakiin shareecadu waxay ku soo aroortay qiyaasku inuusan banaanayn in wax la qiyaasto takliifna uusan ku soo aroonaya tacabud diidna bay dhaheen oo maxaa shareecada kuso aroortay maxay tahay shareecada kusoo aroortay waxay deliilsadeen deliil kasta oo kutusahayo dhannigu inuu baatil yahay laa yuqni min alxaqi shaya wixii danna ku soo arooray waa dareeriyeen waxay kaloo dareeriyeen wax alla wuxuu ku soo arooray alra'yi ra'yiga la caayo oo salafku ay caayeen oo ra'yigu inu ceebaysan yaho nusuusta ra'yi lagu radiyo waxay dhaheen huwa alqiyaas wey isagana maxaa la yidhaahdaa <laughs> waa la yimaadeen wey waa la yimaadeen wey waxay kaloo maxaa la yidhahdaa isagana sidoo kale daliishadeen qiyaaska waxyaalaha eh, qiyaaska ah oo laakiin qiyaaska baatilka oo qiyaas ibliis oo kale ah oo naar iyo biyo iyo dab iyo wax isaga qiyaas qaatay waxaasoo dhan ba inta isu keeneen duulaan adag iyo ciidan adag ayay kiciyeen ah, hawl iskeenkeena ayay kiciyeen laakiin isukeenkeenkoodaas kurtkood wuxuu dhacay maxalkiis meela ahayn lanno daniga iyo qiyaaska iyo ra'yiga aan daliiliya aan ku fadhin xujo ku fadhin hadda selafkii culamada kala waaqba inuu baatil yahay laakiin qiyaaska halkan laga hadlay waxaa weeye waa qiyaas amaaraad iyo adilo ku fadhiyo cilal ku fadhiya macquululmacna la fahmaayo ayuu ku fadhiyo marka ayagu waa meel aan waxba jirin ayay xujo iyo maxaa la yihaha adilo ayay u raadiyeen marka adilada ay daliilsadeen mid saxiixa oo maxalkooda aysan dhigina waa jirtaa mid daciifaana waa jirtaa marka hadda waxba uga sii dheeraan mayna kutubta ka akriya kutubta ka akriya waxaa kaloo la oran karaa diidadiina hadda aad diidaysaan waxaa maxjuuj oo laydinku xujaynaya qiyaaska hortiin baa waxna qiyaasan jira wey saxaaba iyo taabiciin culimada in ka horeysa wax qiyaasan jira wey sheekhu waa sheegi doonaa marka waxaa tihin bilijmaac baa la ohan karaa masbuuquuna bilijmac baa la ohan karaa wuxuu ku yihi wadaliilu hadduu radinaya qolyo dhan wuxuu yihi wadaliilu calaa annahu laa yajibu alcamalu bihi min jihati alcaqli oo yaa yidhi sidaas waxaa yidhi deabuukar daqaaq baa yidhi soo yajib alcamalu bihi min jihati alcaqli wa sharci soo muusan wadaliilu calaa annahu laa yajibu alcamalu bihi min jihati alcaqli waxaa weeye ana tacliiqa kuxirid lagu xiro lagu dhejiyo taxriima xaaraamnimada atafaadula kala badnaashada cala alkeyli xagga keylka waa taqaanaan de markii riwaweyaadka laga hadlayo raashinka soo beriis haddaad beriis ku gadaysa ama masiga masiga ku gadayso yaan la kala badin soo lama dhihin xagga keylka yaan la kala badin baa lay marka taxriimku wuxuu ku xiran yahay hee tafaadul keyl marka wuxuu yahay ana tacliiqa ku xiridda taxriimi taxriimka lagu xiray weeye atafaadula kala badnaashada alkeyla keylka lagu xiray haye iyo aw ucmi iyo ama maxaa la yahay xagga tacaamnimada raashinnimada filcaqli xagga caqliga markaan u nimaadno laysa ma aha nibikudi biwlaa mid ka awlaysan oo ka haboon oo ka xiga min tacliiqi in lagu xiro ataxliili xalaalnimada in lagu xiro calayhimaa dushoodow wuxuu ku yihi hawsha hadda ku saabsan taxriimka waxaa lagu xiray tafaadul ilkey xagga ucmiga inay isku mid yihiin oo raashinay raashin yihiin baa taxriimka lagu xiray wuxuu yihi caqliga haddaan cagsino oon dhahno banaanaashada waxaa ku tusahaya hee xagga keylkaa ku tusahaya banaanashada waxaa kutusahaya xagga ucmiga raashin i wadiin haddaan dhahno agga caqligu maadi ku kala duwan yihiin haddaan dhahno labadan shay markay kala badan yihiin he waa banaan tahay oo maxaa kutusay caqligaa ku tusay labadan shay hadday raashin yihiin waa banaan tahay oo maxaa kutusay caqligaa ku tusay haddaan dhahno caqli ahaan aan dhahno he iyo haddaan dhahno maxaa la yihaahdaa e, caqli wuxuu kutusaya inay taxriim tahay maxaa dhahay waxba udhexeeya caqli marka meeshaan ayadaa madkhal kumale buu rabaa inuu ku yihahdo wax madkhala uu ku leeyahay ma jirto ayuu rabaa inuu ku yihahdo marka wuxuu ku yidhi atacliiqu ana tacliiqa ku-xirida lagu dhejiyo taxriimi tafaadul taxaaramnimo tafaadulka inay kala badataa cala alkeyl keylka lagu kala bato aw acumi acaamnimo raashinnimo lagu kala badiyo maxaa la yihahda laba shay raashin hada acam ama hada acam culamaa qaba labada madhabbe qolna waxay ribada ku xireen xagga keylka qola waxay ku xireen xagga ucmiga qola waxay ku xireen eh, alquud qola waxay ku xireen agga idikaarka in la kaydsan karo waxaso dhan bay ku xireen wy ayb oo tusaale waxay ku leeyihin qaraha iyo bobayga iyo mooska iyo riba ma garas maxaa dhacay lannahu tacaamna ma aha eh, idikaar ma galahayo lama miiso oo kaylu ma miiso qara lama miiso ah, waxaasoo dhan bay ku leeyihiin wuxuu ku yidhi filcaqli xagga caqliga markaan u bandhigno laysa ma ahanin bu ku yidhi biawlaa mid ka awlaysan min tacliiqi in lagu xiro taxliili xalaalnimada iyo banaanaanshada in lagu xiro calayhimaa maaa layihahda kayl wa cala ucmin lagu xiro waxay caqli kala duwayn ma jiro walihaada sidaa daraaddeed ayuu yujuusu bannaan yahay buu ku yidhi an yarida inuu soo arooro asharcu sharcigu inuu ku soo arooro bikulli waaxidin mid kastoo min alxukmayni labada xukun oo hadda aan soo marnay ahaa bedelan isagoo bedelka canil aakhari midka kalow labada xukun haddan soo marnay maxay ahaayeen taxliil iyo taxriim bay ahay soo ma ahayn labadaa xukun asagoo midkood mid kale bedel ka yahay oo meeshii uu yaalay taxriimku taxliil iyo xalaalnimo la dhigo meeshii xalaashu taallay taxriim la dhigo caqliyan hadii sharcigu maxaa la yihahdaa caqli haddii la yihaahdo a la yihahdaa wax maxaa la yihahda diidaya caqli ma jiray walihaada yajuus waxaa banaa an yarida sharc inuu ku soo aroor bikulli waaxidin min alxukmayni bedelan isagoo bedel ka aweeye min can alaakhari kan kalow marka wax diidahaya ma jiraan wax diidahaya ma jiraan oo midkii banaanaa in la yidhaahdo ma banaana la yii ma banaana la waa banaanya in la yihaahdo wax diidaya ma jiraan wadastawa hadday silmaan buy wadastawa amraan labada arin hadday ku silmaan fi tajwiiska agga banaynaynta agga banaanaashada in la banaan ada meesha ku sin la banayn kara aday ku silmaan labada shay ay ku simayn labadaba agga banaynta baطala waxaa burahaya buu ku yihi an yakuuna alcaqlu inuu caqligu ada muujiban mid waajibaynahaya waajibinahaya lidaalika hawsha ayadaw lidaalika meesha maxaa noo qoran lidalli baa noo qoran lida li baa noo qoran marka lidali meesha ma lidaalika wey ayib marka kaafka waa in lagu daro marka wuxuu ku yiri wadastawa alamraan labada arrin hadday ku sinmaan labada shay ay ku sinmaan fi tajwiiz banaynaynta batala waxaa buraysa an yakuuna inuu ahda alcaqlu caqli bini aadamku inuu adeeg fahamkiisu muujiyo mid waajibinaya lidalika hawshaa in waajibinaya leanno in la baneeyo tajwiizku muxuu yahay in la yihahdo waa xalaal waa bannaan tahay in la yihahdo waa xaaraan ogonayn tajwiisu laba amar baa ku banaan yihi marka caqligii baa muwaajibinahaya meesha waa ka baxday caqliga waajibina meesha waa ku daysay wa ama daliil soo calaa jawaasi wuruudi tacabudi bihi inay ku soo arooro banaanashada kusoo aroortay ila daahiriyadu kay diidinay soo maahay maxaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi ama daliil calaa jawaasi wuruudi tacabudi bihi inuu soo aro min jihati alcaqli fahuwa kuwaas diidana sooma ahay fahuwa waaa weye ama huwa waxaa weeye annahu idaa jaasa hadday banaanaatay an yaxkuma inuu xukumo caqligu miyaa meesha la dhihi faacilka mise waxaa laga dhigi shaarica labada waa ixtimaashaa oo wadaadada qaarkood waxay ishaareen in caqliga laga dhigo laakiin shaarica in laga dhigana waa muxtamil ayaduna wey waana xog badanta weliba annahu idaa jaasa hadday banaantay an yaxkuma inuu xukumo caqligu weeye fii shayin shay buu xukumay ama an yaxkuma sharcu sharcigu inuu xukumo fii shayin shay buu wuxuu xukumay E, bixukmin xukum uu ku xukumay wey muxuusaa ugu xukumay licilatin weeye cillo daraaddeed buu cillo iyo sabab iyo macno meeshu jiru u xukumay wey macnahaasi cilladaasoo mansuusun la caddeeyey wey calayha dusheeda la caddeeyey adilaa ku timi adilaa ku tustay oo tiri sidaan iyo sidaan hal la sameeyo kabacdi adiladaasna cillaya macnay wadataa khamrada tusaalehaan waa la xarimay maxaa loo xarimay waxaa lagu caqligay doorinaysaa qofka maxaa la yihahdaa ishee hantidiis bay burburinaysaa howlahaasoo dhan baa ku jiro weye sharaftiis bay ku dhacameel kaga dhacaysa maaa qofkii uu iska hantaatacaya islaantaydina waxaa ku sameeyey waan furay kaasaan saasaan sameeyey waxaas ku dhacay marka hawshaas maadaama waa cilo la fahmi karo khamrada in la manciyey maxaa la yaha oy saxta qofka caqligiisu fahmi karo marka bixukmi cilat mansuusin calayha jaasa waxaa banaan an yaxkuma inuu xukumo sharcigu iihi i shay w iihi ishay inuu xukumo bicilatin cilana inuu ku xukumo oo hayra mansuusin calayha aan dusheeda la nasayn oo la caddayn wey oo maxay tahay waa cilo aad la soo baxaysa shaygaad fiirinaysaa farca oo kugu yimid maanta oodan daliilu ayn baad fiirinaysaa waad ka baarandegaysa markaas wni shayga asaga shareecadu way xarimtay waxayna u xarimtay ciladaas iyo sababkaasaa ku jira shaygan asaga ah soo ciladaas iyo sababkaa lagama helaayo allena waa laga helaya kaasaan ka daba tuuraayo marka ah, saasa marka baa laga wadaa ayb wuxuu ku yidhi wayansibu wuuna qotaminahayaa wayansibu shaaric wey yansibu wuu qotaminaya waa istaajinahayaa wey waa yuqiim wey yansibu wuu qotaminahayaa wey calayha maxaa la yidhaahdaa cala alcilla weeye wuu qotaminahayaa daliilan buu qotaminahayaa weeye cillada lala soo baxay way la soco daliilan buu qotaminayo yutawasalu lagu gaarahayo bihi asaga daliilka lagu gaarahayo ilayha ila alcilla lagu gaarahayo adigu cilladan aad la soo baxayso mustanbadada lagu leey oo farca maanta cusub ood hayso laabuda waa inaad cillo ka hesho aad asalka ku waafajiso asalka cillada lagale ay ku jirto siad cillada ku ogaanaysaa calaamaad iyo amaaraad ku tusaaya ayaa meesha jiro oo tusaale ahaan khamradu cilay lahayd in lagu waalanahayo lagu daandaamayo lagu dhacahayo lagu dhacdhacahayo lagu cantara baqashaaya lahayd cabitaan baad heshay khamri kuma qorna waxbaa la sameeyey qof baa wax isku dardaray calaq uu sameeyey soomaaliya baa lagu sameeyo wixii khamre lagu sheegay oo ka aragto qof qof wuxuu leeyahay khamri ma cabin oo maxaa cabay xoogaa cabitaan oo la isku burgooyey oo xoogaa la isku koosaaray bal anigu cabayn ku leeyahay marka khamri ma cabin laakiin markaad fiirisay dhacdhaciisa qaabku u dhacaayo suu hadlaayo cantarbaqashu markaad fiirisay khamrada kii cabay asagoo isku mid wey hawsha baad ka baaraantegaysa oad fiirinaysaa calaamaadka marka cantarabaqashka dhacdhaciisan qosolkiisan boodboodkiisan farxiisan waxay ku tusaan waa calaamaad ku tusaayo hee cilladii meesha ku jirtay oo ah wuxuu cabay inay khamro tahay saadar xukun khamraad marsiinaysaa taasu marka wadaa wayanib wuu taagaya shaaricu calayha cala alcilla wuxuu taagaya daliil buu qotamiinhayaa weeye oo yutawasal lagu gaarayo bihi daliilka waxaa lagu gaaraya ilayha ila cilla lagu gaarayo qofkan waxaa leeya cantarabaqasha calaqa soo cabay yaad waxaad arkaysaa kii khamrada cabay inuu la macnayay baad arkaysa kuu soo baxaysa alaa tara miyaad u jeedin annahu amar yashay low jaasa hadday bannaanaato an yu'mara in la amro man qof baa waxaa la amra caayana ay maxaa leeya shaahada wey caayana bimacnaa shaahada qof u jeeday oo isha bac ku siiyey oo isha ku arkay weeye alqiblata qibladiibu ku arkay man caayana iyo man shaahada qofkii shaahiday oo arko qibladiibu arkay alqibla qibladii kacbadii buu ujeeda baytulahi xaraam kacbadiibuu u jeedaa wey bitawajuhi maxaa l qofkaas waxaa an yumara in la amro alaa tara miyaa ujeeda anahu low jaasa hadday banaanato an yumara in la amray man caayana qofkii u jeeda alqiblata qiblada qofkii u jeeday bitawajuhi ilayha ayada inuu u jeesto adoo qiblada arki karo haddaad saas u firi u jeedsato inaad tiraahdo gurigi waxbaa iga adan iska qiyaasa lagaa yeeli maayo waa inaad maxaa la yihahda aada hubsato ood qiblada ujeedo ya jaasa waxaa banaan weeye aydan ku noqonaya an yumara in la amro man qof in la amro aaba ka maqnaaday canha an qibla ka maqnaaday an yatawasala inuu ku gaaro qibladii inuu ku gaaro bidaliili daliil inuu ku gaaro ilahi xaggeed inuu ku gaaro waa inaad calaamaad fiiriso qorax xagg ka soo baxday dayux xag ka soo baxay dabishu xaggay u dhacday halka midig iyo bidix weeye xagga fir ina hawla isku calaamaad waa inaad isku xirtow calaamaad waa inaad isku xirtow marka qofkii kacbada u jeeday oo arki kara waxaa la amray an yatawajaha ilayha mubaasharatan haye haddii aysan kuu dhici karin oo tusaale magaalada maka xaafada ka mid abaad joogtaa iskabada anaga halkan jooga maka xaafada ka mid aad joogtaa maxaad samaynaysaa calaamaadka iyo amaaraadka waa inaad fiiriso haddii dad meesha yaqaana ay joogaan oo masaajid ku taalo ile maka masaajidii baa ka buuxo maxaa la yidhahdaa xaramka maxaa la yihahda masaajid baa ku dhegane waxaa weeye waa inaad masaajidaas waad ku tukanaysa wax dhiba male ayb marka waxa weye jaasa waxaa banaan aydan ku noqonaya an yuumara in la amro man qaaba ciddii ka maqnatay canha can ilkacba ka maqnatay can ilqibla ka maqnaatay canhaa waa loo celina eh, qiblada loo celinayahay waxaa la amray weeye asagana an yatawasala inuu ku gaaro kacbada inuu ku gaaro bidaliili inuu ku gaaro ilayha kacbadii la gaaro ayb hawsha qoladaas lagu radiyey weshilahay si tacabudku marka wuxuu yihi ama daliilu jawaas cala tacabud taa qoladaasuu radiyey wa ama daliilu calaa wuruudi sharci sharcigu inuu ku soo arooray qiyaaskii wey iyo wujuubi alcamali in lagu camal falay inay waajib tahay ila taasu maxay ahayd taas qoladaas waxay ahayd wa qaala daa'uud wa ahlu daahir yajuusu an yarida tacabudu bihi min jihati lcaqli bay dhaheen soo ma aha ila ana harca lakina ana harca warada bixadri walmanci min somuusan dhihin inuu harcigu isugu rabo hadda marrabaa bulshiyaasi muxuu rabaa inuu yahay harciga leedi sharci baa ku soo aror waxba kama jire annaga dhegeysa sharciga annaga naqaane wa ama daliilu calaa wuruudi sharci bihi qiyaaska inuu sharci ku soo arooray wa wujuubi alcamali in lagu camal falo bihi asaga fa biijmaaci saxaabati saxaabada ijmaacoodii ba ahaaday ijmaacu saxaaba ayaa masalada ku guntamay wey fasalka miyaan gaari karin wuxuu yidhi u fiirso adilu siidaya adiladan dul maray wuxuu yidhi wa ruuya waa la wariyey maxaa la yirahda qisadan maxaa la yiraahdaa inay saxiix tahay ayaa asigu sheekh ruwi adilo saxiix wataan kusoo mari inuu lahaa qisadana inay saxiix tahay baa fiican baa xoog badan anna abubakr sidiiq radia allahu canhu abubakr sidiiq kaana wuxuu idaa warada markuu ku soo arooro calayhi dusha markay ku timaada ila waa mujtahid waa caalim waa khaliif waa qaadi waa imaam waa amiir wax walba asaga isugu ahayd kaana idaa warada caleyh xukman kusoo aro nadara wuxuu fiirin jiray fii kitaabillah caza wajal uu fiirin jiray kitaabku baarji ayaa ku fiirin jiray hay uma fi sunati rasuli lah sal rsulka aleh sunadiisu fiirin jiray xadiisu fiirin jiray faidaa lam yajid fain lam yajid hadduusan helin kitaabka uusan ka helin masalada oo sunnada ka helin jamca wuxuu jamcin jiro aruun jiro isu keeni jira ru'asaa innaas dadka ru'asadooda dadka culammada mujtahidiinka asaar ulmuhaajiriin ragga culamada isu keeni jira wey iyo dheergaradka fastashaarahum markaasula shawri jira wuxuu masaladaana igu timid waa lay weydiiye waa ii taalla maxaad ka haysaan kabacdina waxaa la yihahdaa qowlkoodii aragtidooda ka dhiiban jireen wey faida ijtamaca hadduu kulmo ra'yuhum ra'yigooda hadduu kulmo calaa shayin shay hadduu ku kulmana qadaa bihi waa ku xukumi jire wey shay hadduu ra'yigooda ku kulmo oo qiyaas la keeno waxa ra'yigooda ku kulmi waayana waxaa ka mid ah aladilla in lasaga qiyaas qaato oo le shaygan lagu keni kanu weegyahay kan lagu keni kan xagga ka shabaha hawshaasaa imaanaysa wey ila ijtihaadkii la soc maxaan soo niri ijtihaadku meeshuu dhintahee waa qiyaas wey ayb marka taasay marka kutusa marka qadaa bihi wey marka wati ma haye laakiin eh, hadda masaladan iyada masaaisha loo keen abubakar waxaa ka mid a ah in la yiri eh, ah, khaalid bin waliid waraaqu soo qoray markaasu wuxuu ku yidhi waxaan arkay eh, nin sida qowmuluudkii ah oo la guursanhayo oo loo araasayo loo mashxaradahayo oo leeya aroos baa loo dhigay oo la guursanaya arkay qowmuluuda arkay maxaan ku sameeya abubakar markay masaladu u timid wuu yaabay saxaabadii dhergaradkii mujadiidka u yar wixii maxaan samaynaa waa la waxeeyey cali bin abi taalib baa wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala kuwaanoo kale waxaa weeye waa dhulku la rogay wey meel saraa la saaray aa laga soo tuuray wey kor baa loo qaaday jibriil baa inta garabka geliyey markuu samada marinayu soo daayey wey annagu guri dheer baan maaa dhagax baan masqaw dheer baan saarayna waa ka dildilin waa ka dabatur magacagaxya ka dabageynaynaa wey hal la gubo hawlo noocaasa la isku xiraa qiyaas qowmuluud si loo galay hawsheeda aan uga qiilbaarayna qiyaas shabah baa la keenay weliba riwaayadka waxaa la sheegay laisku waafaqo markii dambe in laya ninka isagaa ha la gubo wey ninka isagaa ha la gubo ha la gubo ninka asaga taqaanid waraq baa loo qori waa la gub dab dashidid ku tuubana gub maa la kala tuuro marka dhexaan waxaan arkaya qolya rasaa'ilka qorayo wadaadda carbeed iyo soomaali iyo qolya intay gubeen maxaa nin gaalo duuliya oo inay dadku guba aniguna waa gubaynaa iyo waxay dhaheen waxaa weeye naarta in lagu guba ma banaano xagga fulaan weeye waxaa fiican dhaqanka saxaabada iyo salafka iyo howlaha noocaasa in aad looga baaraandogo ayaa fiican wey marka waa dhaqan ay saxaaba marayn ama xadiiskaas naarta ilaahi subxana wa tala mu cid kale wax ku cadaabi mayso waxaa looga jawaa jawaabta ugu fiican loga bixiy waxaa weye in la yidhaahdo qofkaan annaga na gubay waxaa wey waa aljaza misl camal weeye ah, faman ictadaa calaykum factaduu calayh bimili ma ctada calaykum hadduu nagbeanuna gubayna naabaal hadduu magaalada kusii daaya diyaaraddu hee ay magaalada gubto oon ridnoon qabanno waxaan leenaha aniga waadna gubtay soo ma aha dab weyn baan kuu shidanaynaa aan kuu tuuraynaa haadaa gubasho haadaa gubasho sheekh Ah, silahaasa ufahamta wey lakin maaa la in la yihahdo xadiiska maxaa la nuguuciseeyey ma aha hawshaa sax maa a mida kale dhaqanka saxaabada waa inaad u noqoto oo ciddii wax gutay aadan dhihin waxay khilaafeen ijmaac ulmuslimiin iyo adiladay khilaafeen waxaa khatar sheekh wey waqti uma hayn hawsha ayada lakin saa ula socdo muraajacey waxaad ka muraajacayn kartaan eh, ninka la yiraahdo bayhaqi sunanka iyo eh, kitaabka la yiraahdo muxuu ahaa shucab aliimaan iyo meelahas kale ka muraajacayn kartaan aathaar saxaaba iyo ka muraajacayn kartaan wuxuu ku yiri waa ka tago waa qoray cumar ibn khataab baa qoray wey ilaa abi muusa alashcari buu u qoray raximah allahu tacala fi lkitaab buu u qoray wey alladii kaasoo ittafaqa isku waafaqeen ah, annaasu dadku isku waafaqeen calaa sixatihi sixadiisa sixadiisa xagga sanadka kama u wado laakiin wuxuu ka wada xagga macana xagga sanadka riwaayadka qaar waa ku jira rag matruukiino ay ku jiraan qaar waxaa ku jira rag maaa le dacafa ay ku jiraan marka laysku araruuriyo waa la taxsiiniyaa wadaadana waa daciifiyaan laakiin shiraas wuxuu hadda ka wadaa ittafaqa naasu he calaa sixatihi xagga macnaha waa runtiisu xagga macnaha waa saxiix waa la ysku waafaqay waa la sharxay min ataabiciin atbaacu taabiciin laga bilaabo waxaa weeye ad baa loo sharxay macnihiisana loo maaa la yirahda loo qaatay wey qadaha wuxuu unoqday asal buu u noqday sharax ugu fiican ood helaysana waxaa weeye ibnu qayim iclaam lmuwaqiin ama calaam lmuwaqiin markaad tirahdaba juska hore iyo mid midka labaad kalbarkiisu asaa lagu sharxaya kitaabka inuu alifana kaas aarkaana ku kalifay halkaa ka akri insha allahu tacaala man uxila calaa maliyihe falyaxtal ha wareego wey wuxuu kiri xadiid maxaa ku qornaa alfahm alfahm baa ku qornaa wey iqra waad garanaysaa ilzim ilfahm alfahm laazim masaaisha fiiri xagga qiyaaska fiiri amilada fiiri shabaha fiiri meesha laisaga gaay fiiri wey fiimaa shaygii weeye maxaa leeyaha udiya ilayka wey udiya saasaa noo hamsada waa in la gudo udiya ilayka laakiin nusakha kitaabka iyo asarka laftiga waxaa ku qoran udliya waa ku qoran wy udliya saasaa ku qoran saasaana fiican udliya lakin macnuu is keenaya udya macnaha xaggaaga loo soo gutay oo masaa-isha laguu keeno xaggaaga loo soo tarxiyo loo soo tuuray oo laguu soo gutay fiir weeye oo mimaa shayga ka mida laysa aan ahaanin fii qur'aanin qur'aan aysan ku sugnayn walaa sunnatin sunno aan ku sugnayn hawshaa ka baaraandego iska fiir weeye uma intaas kabacdina qis qiyaas qaada wey alumuura umuuraha iyo arrimaha qiyaas qaada iyo masaa-isha cindaka adiga agtaad qiyaas qaada qiyaas marka waa kanaaw hada huwa alqiyaas waxaan rabnayba kuwa kanaa weeye marka kitaabka asaga culammada islaamku way sharxeen meel fiicanna maxaa la yihahdaa ibnu xasm iyo keyrkiisa ibnu cabdiwari waxay yidhahdaan mid kaanoo kale iyo sufyaan ibnu cuyayne waxay yidhahan kanoo kale sanad uma baahnaba kanoo kale xataa bacdo awlaad saxaaba way soo saareen asagoo qoran waxay dhahen waaba kanba naga haysana riwaayaadka waa la keenay marka xagga macnaha laakiin iyo kama dhibcaan wo tahay asal buu u noqday marka waa kanaa qis baa leeyahy uma qis ilumuur cinda cinda maxaa le cinda dalika halkaa markaa joogto cinda daalika markaa halkaa joogto arrimuhu say isugu egyihiin oo qiyaas qaado marka qiyaasku waxa wey saxaaba ku camal falay waana ijmaacoodii waana saxiix suu sheegay fabiijmaci saxaaba si kuu yiri waa saxiix wey ayib wuxuu yiri waqaala wuxuu ku yiri weeye abubakar baa cumar baa ku yiri riwaayadka qaar waxay sheegayeen inuu ku yiri maxaa la yidhaahdaa cusmaan oo cali ku yiri laakiin waxaa saxiixa sida shiraasi marahayo saas mooda inay xoog badantahay oo ah cumar baa wuxuu ku yiri cusmaan ku yiri waqaala wuxuu yiri abubakar weeye cumar ibn khaaab cafwan cumar ibn khaaab wuxuu ku yihi cusmaan bn radi allahu canhu inii anigu ra'aytu waan arkay e, fi ljadi waxaan arkay ra'yan ra'yi ijtihaad baan arkay wey fattabicuunii war igu raacbi fattabicuunii igu raac saasuu yidhi faqaala lahu wuxuu ku yidhi faqaala lahu waxaa la yidhahda cusmaanu cusmaan baa wuxuu ku yidhi ina tabic haddaan raacno ra'yika ra'yigaagii aragtay ijtihaadkaaga haddaan raacnay qiyaaskaaga fara'yun maxaa la yihahdaa rashiidun waa ra'yi wanaagsan wey ra'yun rashiid waa rashi wanaagsan oo hagaagsan wey khulafa uraashidiin ahlukhayr baa tahay ijtihaad fiican wey waa la suusima rashi rashiid baa le waa sugantaha le khayr weeyaane laguma radin waa baatil lama odhan haye wa in natabic haddaan raacno ra'ya man qof ra'yiisa haddaanan qablaka adiga kaa horreeyey oo kee ah abubakar sidiiq haddaan raacnana fa nicma duu ra'yin wey waxaa nicmo iyo khayr barwaaqo yeeshay duu ra'yi mid ra'yu saaxiib ahaa kaana u ahaa abubakar ahaw ra'yigiisu asaguna waa fiicnaa masalada waa ku kala duwantihiin adugu sibaad u aragtaasa si u arkay ra'yigiisuna waa fiicna ra'yigana waa fiicnay labana maxaa dhacay labadooduba qiyaas ayay mareen ijtihaad bay mareen wey wa qaala caliy wuxuu yihi karam allah wajha wuxuu yidhi kaana ra'yi wuxuu ahaa wa ra'yi amiir muminiin cumar ibn khadaab wuxuu ahaa radia allahu canhu allaa tubaaca inaan la gadin ummahaat اlawlaad islaamaha ninka sayidka ah intuu u galmoodo ka ilma dhashado il caruurtu waa xor asagaa dhalay haweeneyda noocaasoo caruurta kuu dhashay inaad tira caruurtaasi hooyadoo suuqan geynayo ood gado ayay maxaa la yidhahdaa cali iyo cumar iyo ay diideen waxay dhaheen ma yeelayno haweeneydan haddaan carruur inoo dhashay addoon tahay hadda wiilkaaga iyo gabadhaada hooyada inaad suuqa geyso hadda waa laga fiican ya waxay dhaheen ma yeelayno hawshaasi maxaa isla garteen wey allah tubaacu ummahaat ulawlaad wa ra'yi buu yihi alaan hadda ra'yigaygu aan anigu amiir ahay waagaas cumar baa amiirahay la soco annagu waa ku waafaqay bu wa ra'yi alaan bu hadda la joogana waxaa weeye an yubacna waa in la gado inay tahay addoon suuqa la geeyo kamya sig la yihahdo lagu kala baxo wey oo laga faa'iido faqaala lahu wuxuu ku yidhi ardaygiis baa wuxuu ku yidhi cabidat ibn camr eh, salmani baa wuxuu ku yidhi oo asagoo nin faqiih culamaa wuxuu ku yidhi hee faqaala lahu cabida cabida wey waa caynka waa la kordhigo faqaala cabidatu ibn camr asalmani baa wuxuu ku yidhi maxaa la yidhaahdaa ra'yu dawey cadli buuy ra'yu dawey cadli ra'yi aragti dawey cadli laba cadli u saaxiiba oo ah adiga cali oo ila hadlaaye iyo cumar bn khaaab waa laba cali oo rayu saaxiiba rag maxaa leey khulafaa raashidiina ayaa axabu la jecel yahay ilaynaa annaga min ra'yika ra'yigaaga waxdaka keligaa wey cali oo markaad keligaato hadda ra'yi aad noo sheegayso e iyo ra'yigii markaa adiga aad la socoteen cumar waxaan jecelnahay buu yidhi markaad labadiina isu socotaan ahlu khayrkaasaan jecelnahay hadda keligaa baa tahay laakiin labada markaad tihiin khatar markaasaan idin jecelnahay wa fii bacdi riwaayaat waxaa ku sugnaa aarkan asaga aarka saxiixe min ra'yi cadlin waaxidin baa ku sugnaa macnaha ra'yi dawey cadlin e axabu ilaynaa min ra'yi cadlin waaxidin saasa ku qorna adigoo cali oo cadli oo keligaaya waxaan ka jecelnahay adigii cumar oo isla socda oo laba ah oo dawey cadli ayaan ka jecelnahay weeye aye fadalla hawshaa waxay ku tusay weeye howlaha saxaabada iyo qaacidan badan waxay kutusaysaa calaa jawaasi camali calaa jawaasi banaanaashada alcamal in lagu camal falo bilqiyaas qiyaaska in lagu camal falo inay bannaan tahay ayuu kutusaaya marka hawshaas waa qaacidaas badan oo tirada badan waa runtiis waa qaacid badan oo tiro badan wey marki laisku celceliyo marka ijmac saxaaba qiyaas in lagu camal falo waa biya kama dhibcaan wey marka daahirida nimanka diiday waxaa weeye waxyaalaha ay diideen waxaa laleeyahay qiyaaska ay diideen waxaa laleeyahay raalli ahaada awliya ilah iyo ahlukhair baan ka hormaray marka maxjuujuuna bilqiyaas wey hada bilahi towfiiq sal ا wslam calaa nabiyina mxamed wala alih w asxaabi ajmaciin